habeenkii leylat alisra waalmicraaj ayaa nebiga ilaahay tusay aayaadkii waaweynaa jannadii baa lasoo tusay naartii baa lasoo tusay carshiga ilaahay buu arkay jibriil calayhi assalaam qaamadiisii buu arkay ambiyadii ilaahay uu adduyadan keenay ee isaga hortii adduunyadan joogi jirtay ayuu nebigu masjid al uu salaada ku tujiyey samada koowaadna nebi aadan buu ku maray samada labaadna nebi yaxya iyo nebi ciiseu ku maray samada saddexaadna nebiyullaahi yuusuf buu ku maray samada afraadna waxa uu ku maray maaragtana nebiyullaahi idriis samada shanaadna waxa uu ku maray nebiyullaahi haaruun samada lixaadna waxa uu ku maray nebiyullaahi muusa samada toddobaadna wuxuu ku maray nebiyullaahi ibraahim calayhim asalaatu watasliimaat markaabuu buu nebigu ina leeyahay wallaahi baan ku dhaarteen waxa anigu aan ogahay haddaad ogaan lahaydeen in yar baad qosli lahaydeen inta badanna waad ooyi lahaydin buu rasuulku yidhi wamaa tadadadtum biاnnisaa'i cala alfurush furaashada dushoodana xaasaskiina kulamaad raaxaysateene bannaanada intood u baxdaan ayaad ooyi lahaydeen si inkoo ilaahay ka magan galaya cadaabkiisa intaa markuu nebigu saxaabada uu ku yidhi madaxa intay dabooleen ayay maaragtaani hoosta ay ka ooyeen qabuu wujuuhahum wejiyada intay mare iska saareen ayuu nin walba hadalka uu nabiga uu ka maqlay ayuu la ooyey maaragtaan yani nabigu jannaduu arkay naartuu arkay iطalactu ljanna buu nabigu uhi fara'aytu akar ahliha alfuqaraa waطalactu annaar buu nabigu uhi fara'aytu akara ahliha annisaa jannada ayaan lay dul joojiyoon eegay buu nabigu yidhi dadka jannada galena waxaa u badnaa dadka fuqarada la yidhahdo fuqaraa faqiirku waa ayuun faqiir iyo miskiin waa sinfiga ugu horeeya ee ku waajibta zakada in la siiyo inama sadaqaatu lilfuqaraa ilahay baa sheegay walmasaakiina baa ku xiga miskiin iyo faqiir bay culammadu macneeyeen faqiirkubaa miskiinkubaa la yidhi waa ka caawa xeraadkii haysta berri quraacaanan haysan miskiinkuna baa la la yidhi waxuu caawa ku casheemaba haystaba inankana dhulkeena masaakiinteena ka warrama dadka masaakiin aan idhahno ama fuqarada islaan maskiinada waa dhaweyta dhimato faqiirado dadka wax weydiisan jirta mid dariskiisaa war islaantan lacag badan bay haystaan halkay ku jirtay baada buu yidhi labiyo toban kun oo baa laga soo saaray gogosheeda hoosteeda fuqaradeennii baa agniyaada cabdillaahi bn camr bn caas buu ninku yidhi alastu min fuqaraa'i almuhaajiriin ya bna camr ya bna camr anigu horta fuqarada muhaajiriinta miyaanan ka mid ahayn markaa buu ku yidhi alaka imra'atun haweeney ma leedahay oo xaas ma leedahay markaasuu yihi ha alaka maskanun tahwi ilayhi ta'wi ilayhi aqal haddana habeenkii aad ku hooyato oo dadka aad kaga asturan tahay ma leedahay markaasuu yihi ha markaa weli fa anta min alagniyaa adigu akniyadaad qiyaamaha la soo bixi doontaa buu ka yidhi islaan ma yeelan karo qofku ilaa masaariifteedii uu haysta mooyaane soo maha aqalna de qofku markuu dhistay dee aqalka hanti buu ku dhistay marka wuxuu leeyahy marba haddaad islaam xaasna aada leedahay aqal yaroo aad habeenkii aad ku hoyatana aada haysatid fa anta min alagniyaa adigu aqniyada ayaad la soo bixi doontaa buu ku yidhi markaasuu yihi faina lii khaadimun weliba mid baa ii adeego khaadim baan leehay markaasuu yihi fa anta min almuluuk marba haddaad leedahay cid kuu shaqaysana haddaad haysato boqorada qiyaamaha la soo bixi doontaa buu kuyi inankana soomaali waxaa leeyihiin inteeda badan dadku waa saboolo waa fuqaraa innanka dhulkeena wax faqiira ma jiro dadku waa wada aqniya weeyaan kuwan masaakiinta aan leenahay way dawarsanayaan yaa la sheegaya qaarina hoteello ku jiraan miskiin dawarsanaya hoteel galaya ka waran miskiin markaa buu nabigu leeyahay jannadaan eegay dadka jannada gale fuqarada ayaa u badnaa naartana waan duul joogsado waan eegay buu nebigu yihi dadka naarta galina haweenkaa u badnaa saxaabiyaadku nebiga way weydiiyeen maxay dumarku naarta galideeda ugu batay nebi allow markaasuu nabigu laba sifo dumarka ku sheegay oo aan fiicnayn takfurna alcashiira wa tugfirna allacna buu nabigu ka yidhi raggiinu xaqay nagu nugu leeyihiinna waad darisaan oo ninkii soddonka sano aadna la noolayd ama labaatanka sano ku biilinayaed la noolayd haddaad maalin keliya ay isqabataan xaqii ay intaa oo inii samaynayeen iyo xuquuqday ilaalinayeen oo dhan baad masaxdaan buu ka yidhi waxay odhanaysaa khayr uu leeyahay ba anigu maba aragba odayga ee warqadayda iiga qaada watughirna alacna caydayna waad badisaan buu nabigu yihi caydooda badan xantooda marka jannadaa buu nebigu arkay sal alla alay wasalam naartuu nebigu arkay deedna markaa buu nebigu saxaabada uga warramaya ayuu leeyahay waxaanu aan ogahay haddaad ogaan lahaydeen in yarna waad qusli lahaydeen inta badanna waad ooyi lahaydeen bu rasuulku marka ilaahay tabaaraka wa waa xakiim farsuubana weeyaan ilaahay shay walba wuxuu dhiga meeshii ku habboonayd marka noloshan adduunyadan maanta inagu aan haysano ilaahay baa inagu deeqay waxa aan haysannana ilaahay baa ina siiyey waxa qof walba ka maqan uu tabanayana ilaahay mooyaane cid kale kuma hayso waxa adduunyada isbeddel ku imanayana ilaahay mooyaane cid kale ma keento waxaad adigu haysata ilaahay baa ku siiyey waxa adiga kula soo darsayana ilaahay baa kuu keenay ogow leanna adduunkan waa daar lagu ilaahay ugu talagalay in dadka lagu ikhtibaaro dadka oo dhan halkan kulligan class baan ku jirnaa ischool calaaskii baan ku jirnaa imtixaan baan u fadhinaa imtixaanka ayaa baasay ayaase ku dhacay banka qiyaama lagu sheegi doonaa ogow halkee lagu sheegay banka qiyaama yowmaidin tucraduuna yowmaidin tucraduuna laa takfa minkum khaafiya faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu ha umuqra'u kitaabiyah inii danantu anii mulaaqin xisaabiyah fahuwa fii ciishati raadiyah fii jannatin caaliyah qutuufuhaa daaniyah kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi alayaami alkhaaliya yowmaidin tucraduun ilaahay baa inale maalin baa imani doonta laynaba dhigi doono kulligin banka qiyaama layna sidaa laynu dhigi doono layna wari doono waxba naga qarsoomi maayaan baa ilaahay ka dhinacaa jooga ka dhinacaa joogu arkayaaba lay banka qiyaame waa dhul dusheeda uusan dhiigna ku daadan cidna dusheeda aan lagu dulmin toddobadan dhul markii la duubee la laabo dhulkaa soo bixi doonaa ardulmaxshar baa la ydhaha magaceeda maxshar ashraqat اlardu binuuri rabbiha wawdica alkitaab baa ilaahay waashraqat اlardu binuuri rabbiha arladaas banka qiyaamee khalqiga lagu xisaabi doono ee khalqiga la wadhi doone la dhigi doono baa ilaahay leeyahay nuurka ilaahay baa iftiiminaya wawudica alkitaabu kitaabka ayaa la dhigi doonaa wajii'a biاnnabiyiina waالshuhadaa nebiyadii baa la soo joojin doonaa iyoiyo maaragtaanay malaa'igtii khayrkiiyo sharka qoraysay nebi walba ummaddiisaa la hor joojin uu ku marag furayaa inuu risaaladii iyo diinta uu gaadhsiiyey malaa'igtii khayrkiiyo sharka qoraysay baa la keeni doonaa waqudiya baynahum bilxaqi wahum laa yudlamuun xaqa ayaa mid walba midkii mid walba xaqiisii baa la siin oo loo xukumi doonaa asagoon qofna lagu xaggudbin ayaa banka qiyaama laga dhaqaajin doonaa baa ilaahay yidhi marka waxaan adduunyada ilaahay na siiyey oo nicmada oo caafimaada oo arsaaqada oo amniya oo maaragtana lixaada oo awlaada oo nabadgelyo ah oo rooba oo biyahaad cabbaysa ka mid yihiin oo baadkaad cunaysa uu ka mid yahay oo gacmahaagan iyo xubnahan ilaahay ku siiyey ay ka mid yihiin nicamtaasoo dhan meesha laysku weydiin doono ee qof walba lagu su-aali doono waa banka qiyaamo weeyaan maa minkum min axadi ilaa sayukalimuhu rabbuhu mid ininka iniga mida ma jiro buu nebigu hadduu jirase rabbigii buu la hadli doonaa laysa baynahu wa baynahu tarjumaan addoonkii ilaahay cid u kala af celinaysaana ma jirta buu rasuulku yiri sal allahu alay slam luqada banka qiyaama lagu hadlayaa waa luqa carabiya deedna markaasuu qofku xagga midig buu eegi wixii uu soo shaqaystay buu arkay xagga bidix buu eegi wixii uu soo shaqaystay buu arkay hortiisuu eegi naartii jahannamu arki buu rasuulku yii falaa yara ila naara tilqaa naartaa wejigiisa hortaalla meel kale u jeesan maayo khalaas xagga midig khayr wuxuu soo sameeyey xagga bidix wuxuu shar adduunka ku soo sameeyey waxba la dhaafi maayo wa wadica alkitaab baa la yidhi kitaabkan lasoo dhigi doonaa kitaabka lagu qoro camalkaaga markaabuu nabigu yihi fataqu naara war naartaa gaashaan ka yeesha muslimow qofka muuminka iimaanka qabow naarta gaashaan ka samayso walow bishadda tamra buu nabigu yihi timir jeexeed kol aada sadaqad u bixisana timri jeexeed ikhlaasku waa cajiib cibaadadu hadday ikhlaas hadday ilaahay dartii kaa noqoto inteeda yar baa wax ku tari laakiin cibaadadu hadday buuraha la eg tahay oo sumco iyo riya ay ku dhex jirto waa ka sugan inay ku anfacdo cibaadadaas walow bishiqi tamra macnaha looga jeeda waa maxay jeex timira ood ilaahay dartii aada u bixisay naartuu kaaga noqon doonaa gaashaan faman lam yajid fabikalimatin tayiba buu nebigu yihi qofka aanan wuxuu sadaqaysta aan helinna kelmadda wanaagsan ha ku hadla buu rasuulku yidhi kalimatu ayiba waa maxay laa ilaaha ila allah kalimatu ayiba waa maxay asalaamu calaykum waraxmat ullah kalimatu ayiba waa maxay istikfaarta weeyaan kalimatu ayiba waa maxay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha allah wallahu akbar kalimatu ayiba waa maxay dadkood wanaagga u sheegta waa kelmad wanaagsan dadka oo munkarka iyo xumaanta aad ka joojisaana waa kelmad wanaagsan carabkaaga isticmaal daa weyday nicmada carabka adeegso salaadii subax markuu nebigu saxaabada tujiye maalin maalmaha kamid a ah, ayuu yihi aaway ninkii xale sadaqadaystay buu yidhi masaajidki waa la buuxa sadaqadaystihii xalay sadaqada la baxay may buu rasuulku yidhi haween xaggaagu agaagay ninba waa ka ciwaayey xagga nin la odhan jiray culbata binu zayd allaha raalli ka noqdee oo fuqaradii muhaajiriinta ka mid ahaa ayaa xishooday oo yidhi warma adiga malaha lagu jeedaa war ma arrinkaaga xalay toola adiga ilaahay niga dhexeeya malaha nebiga la daalacsiiyey markuu nebigu ku celiyo dhowr jeer xalay sadaqadaystihii sadaqada la baxay aaway markuu nebigu yidhi ayaa waa sara kacoo gacantaan taagay buui markaa buu nebigu yihi sadaqadan xalay la baxday u sheeg buu yihi asxaabtayda sadaqada maxay ahayd marka wuxuu yihi yaa rab yaa rasuul allah xalay waxaan ku ducaystoon idhi ilaahayow waxaadna amartay inaan jihaadkaa nebigaaga aan raacno waa tabuka markii loo baxayay nebigaaguna wuxuu nagu dhiirigeliyey inaan maanta safarkaa aanan hadhin oo dhaqaalaha yaga iyo nafteydaba aan nebiga ku raacno diinta ku difaacno laakiin rabbiyow yaa rabbiyow aniga waxaan ku baxon ciidankaa ku raacanay imaad siinin oo faqiir baan ahay wuxuu nebigaagu maanta igu qaado u ciidanka inoogu darana isagana umaad diibine ilaahu waxaan sadaqad ka dhiganayaa oon la baxayaa qof qofkii aniga dabadeeda igu xantay ama igu xadgudbay xaqayga ku xadgudbay ama i aflagaadeeyey ama waxaan lahaa iga dhacay ilaahow dartaabaan u saamixee taa sadaqada la aqbalo ilaahu iigu dar cirdigiisii buu sadaqadaystay qofkii cirdigayga sharaftayda meeluu kaga dhacay cirdi waxaa la yidhaahdaa waa halka qofka ammaantuna ay ka qabato canaantuna ay ka qabato qofkii aniga oo ka warqabin macnaha ixantay ama xumaan aan lahayn igu sheegay ee qadfi igu sameeyey ama xoolo aan leehay iga dhacay anu aan ogeyn yaa rabbi dartaa baan u cafiyee cafiska addoommaha muslimiinta aan darta u cafiyey ilaahw sadaqada la aqbalay iigu dar marka taasuunbaa nebi allow anu anagoon xalay ku ducaystay buu yidhi markaa buu nebigu yihi abshir bashaaraysa buu ka yidhi sadaqadii la aqbalaa taadii xala lagugu daray hadalka wanaagsan waa sadaqada fattaqu naara buu nebigu yihi naarta ka baqa aakhirada ku xisaabtama dad adduunye ma tihid dad aakhiro u socdaa tahay adu qofka muslimka ama doon ama diin aakhiran u socnaa kulligeen tarju najaata walam tasluq ariiqataha la safiinata laa tajri cala alyabasi hadaad nabadgelyo doonayso dariiqa lagu nabadgalay baa la maraya dariiqa lagu nabad galay waa maxay waa dariiqa maaragtaan ee shareecadda islaamku ay noogu yeedhayso dariiqa alislaam inaad ilaahay isku dhiibtaa qalban wa haaliban qalbigaaga ilaahay u dhiib xubnahaagana ilaahay u dhiib fahamna adduunyadana inay tahay meel dadka loo keenay in lagu ikhtibaaro oo aysan ahayn meel bini aadamku ay ku raaxaysano loogu raaxeeyo meel adduunyada maaha meel lagu raaxaysanayo waxaa ka dandoona adduunyada raaxo dee raaxa adduunyada taalla dee nabigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii sida adduunka loogu raaxay lahaa marka jannadii buu nebigu arkay naartii buu nebigu arkay camalka jannada lagu galaya nebigu waa la tusay camalka naarta ku geenayna nebiga waa la tusay sal alla alay slam markaa buu nebigu yihi camalka ugu wanaagsan ee janno lagu gala buu nebigu yihi imaadatu lada can ariiqi buu nebigu uri dariiqa muslimiintu ay adeegsadaan ay isticmaalaan dhibaatada taalle oo laga qaado weeyaan bu camalka ugu xun camal la qabto ee ilaahay lagaga lagaga fogaadana ee naarta loogu fo loogu dhowaadana waxaan arkay buu nebigu uhi qandhuuf masiir lagu tufay oo aanan laga masixin almuqaacatu takunu fi lmasjidi laa tudfan alaa ukhbirukum biahli ljanna buu nebigu ahljannaha ma inii sheega hadda dadka jannada galaya sifaadkooda haa soo maha kullu daciifin mutadaacaf buu nebigu waa mid kastoo taag yara taag taag yar isagii baa daciif uu taag yar yahay itaal ma leh dadkuna maaragtaanay ishoodu ma qabato oo qof liitay u arkaan low aqsama cala allahi la buu nebigu hi ka nuucaasa hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay wax weydiisto wuxuu ilaahay weydiisto ilaahay waa siyaabu rasuulku tagii waa daciif oo isha ma buuxinaya dadka taageer yahay dhaqaalo ma haysto xoog ma leh itaal ma leh dadka kama dhex muuqdo dadka laftigooguna way xaqiraan way yaraystaan waxba uma arkaan talama weydiiyaan hadduu ilaahay ku dhaarta buu nebigu dhigkaas ahee laakiin dhaartiisa ilaahay oo aqbalaya ala ukhbirukum biahli annaar dadka naarta galaya ugana maynii sheegaa buu nebigu yidhi kullu cutullin jawaadin mustakbir buu nabigu yidhi kullu cutullin jawaadin mustakbir cutullin khaliiduljaafi waa qof kasta oo dabeecad qallafsan dabeecad wuxuu leeyahay qallafa cid uu la socon karaa ma jirto reerkiisa isqaban maayaan oo xaasidiisi ma heshiinayaan oo jaarkiisa ma heshiinayaan oo qaraabadiisa ma heshiinayaan oo qofuu heshiisla noqon karaa ma jirto waa qofka dabeecadda kakalna weeyaan jawaad jawaadkuna baa la yidhi waa qofka cunta cunka badan leh meeshuu fadhiistaba wuxuun buu cunaa waad qosashe de waa iska cuntadan aada loo cunaa soo maa jawaad ukuul cunto cunka badan leh meel kastuu fadhiisan cunbu cuni qulub qalab qulub qalab qulub qalab cuntadii way badatay xanuunkiina uu batay maanti cunto yaradu waa caafimaad cunto badniduna waa xanuun dhakhtaradii dadkii buka intay ka daaleen oy dawana la kala daalay oo dawadii waxba tari weyday bilaataya noqotay oo bukaankiina uu batay ayay dhakhtaradu qofka laba kula taliyaan anigo haddaad caafimaad rabtay ku odhanayaan cuntadana iska yaree socodkana badi soo ma yidhahdaan ya socodkana he badi luge waa kuwa dhaktarkii baa noo sodhiya doktaarkii waddanada caalamkana qofba intuu lugayaa lacag loo xisaabiyaaba waxaad maqlaysaan maalintii dadka waaweyn la urorsiinayay dadka remiga iyo reemagaalka midkaa caafimaad badan remiga caafimaad badan remigu maxay ku caafimaad bateen baa laydho oh, labada sifay dhandheer yihiin cunto yar iyo socod iyo shaqo badan way shaqeeyaan haarun rashiid zamankiisii wuxuu lahaa nin dhakhtar oo romaan ah oo caddaan ah, ayaa u iman jiray baa layidhi ninkii dhakhtarka ahaa ee romaanka ahaa ku yidhi yaa amiira almuuminiin su-aal baan ku weydiinayaa ka xumaan buu yidhi hagaaga su-aashaad weydiinaysa weydii buu kayii wuxuu yihi qur-aankiina waan u fiirsado diintiinu cilma aladyaan unbay ka warantaaye cilma alabdaan kama waranta buu cilma aladyaan diinihii qur-aanku wuxuu ka warramaa aakhiradu ka warramaa jannaduu ka warramaa naartuu ka warramaa xisaabta dambuu ka warramaa cibaadaadku ka warramaa laakiin cilmiga abdaanka ee jirka dhakhtarnimada kama warrama buu yihi qur-aankiinu cilmiga caafimaadka haaruun rashiid baa ku yidhi aayad barhkeed ayaa ilaahay dhakhtarnimadoo dhanba uu kaga warramee laakiin waanad fahmayn buuli waanad maqlin malaha markaasuu balii sheeg markaa buu u sheegay kuluu washrabuu walaa tusrifuu kuluu washrabuu walaa tusrifuu ilaahay baa yidhi cuntada cuna biyahana acabba laakiin xadkii loogu talagalay ha ka badinina baa ilaahay ha ku xadgudbina ina aadan ma buuxin buu nebigu yihi xadiis weel ka shar badan calooshiisa kullay bini aadamku in yaruu dhabarkii caloosha ku tiriya wuu u baahan yahe calooshiina saddex u qaybiya buu nebigu yidhi qaybna waxaad ugu tala gashaan hawada qaybna cunnada ugu talagala qaybna acabka ugu talagala buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wa aalihi wa saxbihi wasalam cilmigii dhannaa ee dhakhtarnimada aayad barhkeed baa lagu sheegay kuluu washrabuu walaa tusrifuu halka ahlaljannahu jannada markay galaan iyaka ka la odhan doono kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi alayaami alkhaaliya ahlaljanaha cunidda cuntada ay cunayaan loo xadidi maayo cabbidda sharaabka jannada dhex yaalla ay cabbayaan loo xadidi maayo waayo daartii waxa iyagu ay galeen haddeetoole bani aadanka shahawaadkooga lagu dhammaystirayey wixii bini aadanka dhibayoo dhanna laga rafacayba iyagu ay galeen waa janno weeyaan jannada dhexdeeda ku bukooni maayaan ku gaboobi maayaan ku dhimani maayaan amaa cunnada adduunyada markay noqoto maadaama adduunyadu ay dahay tahay daar ilaahay uu ka dhiga daarul ikhtibaar waa daar faaniya oo dhammaanaysa marka cunadeedii xad baa loo sameeyey kulu washrab walaa tusrifu cun oo cab baa lagu yidhi laakiin ha israafin xadka ha dhaafin weeyaan haddaad loo xadki loogu talagala cunada aad dhaafisaa xanuun baad ka qaadiyo ogow markaa nebigu sal alla alay wasalam ahla naarka calaamaadka lagu yaqaano markuu ka warramaya wuxuu yidhi kullu cutullin jawaab waa mid kastoo dabeecadeen gegsan oo dabeecad qallafsan oo dadkao dhanna qaban karaynin cidna la socon kari maayo jawaadin cuntacunka badan le buu nebigu yidhi mustakbirin kibir badan oo xaq haddii loo sheegana xaqa marna aanan qaadanayn qofka haddaad aragto xaqa loo sheega qaadan waayo sifadkaasi waa sifada mutakabiriinta ah sifadaa marka dambe qofka naar bay ku tuuriyo ogow marka xaqu ha eegin cidda tidhi xaqa nin waalan hadduu kaa idhahdo war ilaahay ka baq maad la yaabi oo nin waalan war ilaahay ka baq buu kaa yidhi waa inaad cabsootaa oo tidhahda war ninkaas waa laga dhawaajiyey ninka hadalka uu ku hadla waa hadal xaqa weeyaanoo anaan la iisoo dhex mariyay hadalkaas waa ina ilahay ka baqaan laa tandur ilaa ma ilaa man qaala walaakin undur ilaa ma qaala laa tandur ilaa man qofka yidhi ha eegin laakiin qowlkuu yidhi eeg ittaqi illah hadduu ka ihahda nin macduura dee waa war saxa warkaas dee ilaahay ka baqo xaqana qaado dabeecadda wanaagsanna ku dadaal leanna akhlaaqda wanaagsan baa ummadda kugu dhex dar iyo ogow qofka waxa mujtamaca uu ku dhex marayaa maaha dhaqaalihiisa maaha in oqoonta uu leeyahay qofka waxa bini aadanka qiimaha u yeelay waa akhlaaqda wanaagsan lidalika nabigeenu sal alla alay wasalam mucjizaadkii nebi maxamed la siiyey mucjizada ugu weyn waxay ahayd waa qur-aanka akhlaaqda nebi maxamedna qur-aan bay ahayd caaisha radia allahu canha markii nabiga la weydiiyey lagu yidhi caaisha nabiga dabeecaddiisa nooga waran waxay tihi nebiga dabeecaddiisu waxay ahayd qur'aan bay ahayd alqur'aan kaana khuluquhu alqur'aan macna alqur'aan waa maxay qur-aankaa oo socdu nebigu ahaa wuxuu qur-aanku faray buu nebigu la yimiday waxuu qur-aanku ka reebay buu ka reeb yuu nebigu ka hadhay wuxuu qur-aanku xallilay buu nebigu xalaaleeyey wuxuu qur-aanku xarimay nebigu xaaraan buu u arkay wuxuu qur-aanku raalli ka yahayna raallibuu ka noqday wixii qur-aankii shareecadu ay diiday nebigu waa diiday qur-aan socduu nabigu ahaa qur-aanku sabirku nagu dhiirigeliyey sabirka nebi maxamed wuxuu ahaa dib qur-aanku shujaacaddu nagu dhiirigeliyey shujaac buu ahaa nebigu geesi ma cabsoodaa qur-aanku wuxuu nagu dhiirigeliyey qofka muuminka inuu ahaado qof la layina oo dabacsan nebi maxamed cid ka dabacsan adduunka ma soo marin qur-aanku waxau nagu dhiirigeliyey zuhd zuhd qofka bini aadamka muslimka inaysan adduunyadu qalbiga aysan ka geline bal adduunyada qofkuu gacanta ku haysto nebiguna zaahid buu ah qur-aanku wuxuu nagu dhiirigeliyey naxariis badni inuu qofka muslimku muujiyo nabi maxamedna cid ka naxariis badan adduunka ma soo marin ba qur-aanku cadaalad buu kugu dhiirigeliyey nabi maxamed cadaaladdu xaggiisay ka timiday fii aswati axad ah-, alghaswaat aswad aswad ghasawaadkii ka mid a ayuu nebigu xoolihii uu soo qaadayba ummadda u aqrac binu xaabis nin la odhan jiray ayaa markii qismadiisii loo keenay buu yidhi wallaahi qismadan laguma cadaalad falin ilaahay dartiina loogama jeedo buu yidhi hadi lqisma maa cudila fiiha buu yidhi walaa uriida biha wajha allah ibnu mascuud baa maqlaya marka hadalkaas hadalkiiba cabdullaahi ibnu mascuud intuu qaaday buu nabiga u sheegay calayh isalaatu wasalaam nabiga wejigiisii baa bedelmay waa nebi maxamed baa lagu leeyahay qismadan aada xoolaha noogu qaybisay kumaad cadaalad samaynin ilaahay dartii iyo wejigiisana ugama jeedin hadalkaas oo meel ka dhac maaha markaa nebigu nebi buu ahaa boqorna ma ahayn baresidaanna ma ahayn wasiirna ma ahayn janana ma ahayn abbaanduulana ma ahayn muxuu ahaa nebi hadduu madax noqon lahaa in madax haddii hadalkaa lagu yidhaahdo qaado ku rida buu odhan isagoo kaas muxuu odhan qaado qaadoo xereeya bilaa edab weya edabta laakiin nebi weeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadalka markii nabiga loo sheegay ibnu mascuud baa u sheegay welibana uu bedelma nabiga wejigiisu laakiin nabigu uu aamusa uu fikiro wuxuu yidhi in lam yacdil illaahu warasuuluhu idan faman yacdilu baa nebigu yihi hadday ilaah rasuulkiisu ay cadaalad samayni iyaku ayaa kaloo cadaaladda samayn markaa buu nebigu aamusay haddaan ilaahay nebigu cadaalad iyaku aysan keenin ayaa kaloo cadaalad keenay adduunka laakiin buu nebigu ui walaalkay muuse walaalkay muuseba intaa in ka badan bay qoomkiisu ay dhibeen oo uu sabreen ana waa ska sabreen maalin kale isagoo suuqa madiina dhex socda ayaa nin reer baadiyo oo acraabiya nebiga gadaal xagga dambe kaga yimiday waxa uu nebigu suutay markaa go burda najraaniya oo reer najraan ay samaysan jireen oo suufa oo dhinacyadana aada u adag ayuu nebigu degta ku sitay ninkii acraabigii intuu nebiga xagga dambe kaga yimid dabuu go'ii nebiga ku soo gundhiyey halkaana nebiga maaragtaane go'ii baa ku sameeyey nebiga calaamad ilaa indhuhu casaadeen markaa buu yidhi yaa muxamed murli maa lilaahi aladii cindaka xoolaha ilaahay uu leeyahay ee ilaahay agtaada uu dhigay io amar asxaabtaada in xoolaha wax layga siiya buuli bal inta gafuu ninkaa nebiga u geystay eega sala allahu alayhi wasalam maradiibuu nebiga hun guriga kaga qabtay waa kow yaa muxamed buu yidhi yaa rasuul allah xataa ma odhan yaa nabiy allah ma odhan sheekh qur-aanka dhan baad arkaysaa markaad eegto ilaaha kariimkee cadiimkee raxmaanka raxiimka jacaylo uu nebigiisa uu jecel yahay qadarin uu ilaahay nebi maxamed uu qadarinayo qur-aanka kumay kumay iman lafdi ya lafd ya waa soo xarfu nida soo ma ya yaa muxamed qur-aanka kumay iman halka nebi aadam calayhi salaam qur-aanka way ku timid yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna ya ibraahiimu qad sadaqta ru'ya ya muusa ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaami ya yaxya khud ilkitaaba biquwa ya zakariya inaa nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxya ya ya nuuxu inahu laysa min ahlika laakiin qur-aanka yaa muxamed bal ka soo saara kuma iman ilaahay muxuu yihi yaa ayuha nabiyu yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik yaa ayuha almudathir qum faandir warabbaka fakabir yaa ayuha almuzamilu qum alleyla ilaa qaliila طaax maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa ilaaha cadiimkee kariimkee casiiskee jabbaarka ayaa xurmad uu nabigiisa u hayo rasuulkiisa moxamed calayh isalaatu wasalaam ya ma isticmaalin ilaahay markuu nabigiisa la hadlaayo waxau ilaahay isticmaalay kuniyaduu ilaahay isticmaalaa ya ayuha nabiyu kii aan doortayo ya ayuha rasuulu kii anigu aan dirtayo ya ayuha almudathir kan isdadayayow ya ayuha almuzamilu kan marada isku duuduubayayo acraabiguna wuxuu isticmaalayaa ya muxamed waa meel ka dhac soo maha murli buu amar iisii buu xoolahan adigu ma lihidee ilaahay agtaada uu dhigay in lay siiyana amar sii buu ka yidhi markaabu nabigu intuu qoslay buu ka yidhi war siiye buu yidhi laba boqoloo halaad oo geelaa la siiyey yaa sidaa waxu bixin kara bal sheeg bal nin mas-uula ah, maanta waxaad ku tidhahdaa war ninoo lacagtanaad haysada aduma lihida waa lacagtii waddanka wax naga sii ka dhe waxa ku gaadho waa la arkay xaajigiibuu fadeexadayaa la odhan soo maa qabtoo ku rida limaada lanna nebi sifaatu nubuwa waa gooni sifaatka bini aadamka kalena waa gooni nebigu calayhi salaatu wasalaam koonkan wuxuu u yimiday dariiqa dadku ay ku nabad nabadgalayaan ee lagu dayan lahaa inuu ummadda u jeexu nebigu caalamka u yimid dariiquu nebigu jeexayaa ule dariiqaa soo mara waad liibaanaysaa siiye buuri laba boqoloo halaadoo geelaa la siiyey agtiisa ma cadhoonayn ma aargoosanayn suuqa madiine maalin kale isagoo dhex socda oo abubakar iyo cumar iyo saxaabadu hareeraha ka marayaan ayaa nin yahuudiya ah, ayaa nebiga calayh isalaatu wasalaam soo gaadho halkaa dambe isaguna qabsado ku dhagay nebiga markaasuu yaa bani cabdilmualib yaa muxamed aala cabdilmualib annaku in badan baan ila noolayn oo waa naqanaa dabeecaddiinne oo xoolaha dadka aad ka qaadataan ma soo celisaane xoolaha kugu lahaa isii buu ka yidhi cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa markiiba seefta galka kala baxay baa la yidhi markaa buu yidhi yaa rasuul allah gaalkan yahuudiga igu fasaxnaa qoorta ka goynaya buu ka yidhi markaa buu nabigu yihi may yaa cumar may sidaa maaha hadda nebiga mara lagu halkaabuu nin go-a kaga qabta kaasna indhaha casaaday yaa cumar aniga isaguba sidaasi ka duwan ayaan kaaga ayaan kaaga baahnayn buu kaydi inaad isagana ku tidhaahdo nebiga dayn waad ku leedahay laakiin daynkii maalmo ayaa ka hadho saddex maalmaha ka hadho ballankiiyo u kaadi inaad ku tidhaahdo ayay kaaga habboonayd anigana aad igu tidhaahda nebi allow dee xoolaha dadka adiguna dee iska siiy ee cumarow kaxeeyo siddeetan saacoo timira ayaa ninkan aan ka amahdu igu leeyahee siddeetankii saacee timirta hal la siiyo labaatan lagugu dar buu keeni waa intaad ka nexisee ilaa seeftuu galka ugala baxay moogta labaatankaa dheeraadka ninka yahuudigu ma maqlaayo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ay kala dhaqaaqeen uu cumar ninkii kaxeeyey uu baytalmaalkii la yimiday ayaa siddeetankii si saac baa looga buuxiyay maradiisii markii loo buuxiyey halkaa loo dhigay ayuu cumar labaatankiina ku daray ilaa uu ninkii yahuudigu yidhaahdo yaa cumar anuu kan melihiye iga daa nebigaa igu amray inaan ku siiyo oo maxaad ii siinaysaa sababtu waa maxay waa intii aan kaa naxiyey weeyaan waa intii aan aan seefta la soo baxay aan kaa naxiyey yuu nabigu ugu abaalguri markaasuu yidhi yaa cumar zayd ibnu sucna maad maqashay ninka la yidhahdo zayd ibnu sucna haa markaasuu yihi alxibru ma ninkii caalimka yahuudeed yahuuddan inala degan sheekhoogii caalimkoogii miyaa tahay ha ninkaasaan ahay waa hagaaga adigoo caalima oo ummaddan oo nala deggan maaragtaana yahuudda deggan degaanka madiina caalimkoogii tawraad u hayaya nebi dhan oo ilaahay soo diray oo weliba kutubtiinnu ay sheegayso inaad suuqa magaalada madiina aad ku bahdishaa ayadoo ballankiina saddex maalmood ay ka dhiman tahay maxaa kugu ajbiray buu ku yidhi ii sheeg wuxuu idhi sifaadkii nebiyadu ay lahaayeen oo dhan ee kutubta aan ku aragnay waan ka arkay moxamed ilaa laba un baanan ka arkin labadaana ma soo daahiraynin ilaa nebiga gacantoo loola yimaada mooyaane marka sifaad baa nebigaa ka buuxsanayay buuhi waa sifaadkee cadhadiisa iyo dulqaadkiisa waxaa haaliba maxaa haaliba dulqaadkiisaa sarreeya jaahiliintu xaqiisa markay ku xadgudbaanna wax kale nebiga ugama ziyaadaan ilaa dulqaad unbaa nebiga uga ziyaada marka sifaadkaasaa iga maqnaa sifaadkaana sidan baa lagu ogaan karaye ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah xoolahaygaasoo dhanna ku celi baytalmaalka hanti badanna waan leehay hantideedaana waxaan u bixiyay buhi muslimiinta in lagu sadaqadayso wa inaka lacalaa khuluqin cadiim khuluq akhlaaq weyn alayh islat slaam ra munaafiqiinta cabdullaahi bin ubay ibnu salool oo dadka muslimiinta u dhex socda inuu muslimiinta niyad jebiyo oo munaafiqnimadiisuna ay caddaatay fii qaswati axzaab yaquuluuna lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun maadaamuu sidaa yidhi weliba ninkaasi hee ayaa inankii uu dhalay oo saxaabada rasuulka raggii ugu qiimo badnaa ka mid a ah ayaa nebiga u yimid oo yidhi yaa rasuul allah aabbahay munaafiqnimadiisii caddaatay buuhi way caddaatay dee qur aankiibaa baa caddeeyey u fadeexadoobay khalaas qur aankiibaa baa yaa fadeexadeeyey moogta waxyigii baa ku soo degay intuu nin kale oo muslima aabbahay uu dili lahaa ninka aabbahay dilay aniguna ha dhowtoola intoon cadaawad u qaado aan dili lahaayoon sidaan naar ku geli lahaa aabbahay maadaamuu munaafiqnimadiisii ay caddaatay oo ra-iisulmunaafiqiinna uu yahay kurkiisa anaa ka soo goyna kuu keeniye igu fasax buu ka yidhi markaa buu nabigu calayh isalaatu wasalaam ku yidhi may may kugu fasixi maayo aabbaha inaad soo deshi waayo haddaan aabbaha waa runta waa munaafiq munaafiqnimadiisii caddaatay haddaan kugu fasaxo ood soo disho maaha la odhan maayo munaafiq bay dileene waxay ku sheekaysanayaan cadowgeennu moxamed asxaabtiisii buu isku dhifto aabbiya inankiisii baa isdilay oo isku laayay meesha dhexdeeda markaa sharkiisa ilaahay baa naga kaafin doone adigana waa aabbaha ee suxbaddiisa wanaajiyo u samafal maadaamu inala socdo uu magaalada madiine inala joogo sharkiisa ilaahay baa nagaga filane adiguna aabbaha u samafal buu ka yidhi halkaa maxaad arkaysaa nebigu ummadda uu isku waday he isku waday dhaqaalo kuma wadin akhlaaq buu ummaddiisa ku waday nebigu akhlaaq qaa'id ka sharaf badan ka qiimo badan ka naxariis badan ka hoggaamin fiican ka cadaalad fiican ka dulqaad badan ka dhibrin badan ma soo marin adduunka ugu mana soo mari doono salaaddu uu kici jiray markaabuu buu nebigu yidhahdaa inaad salaada dheeraystaan damcaa laakiin waxaan xasuustaa buuhi ilmaha yare ooyaya ee oohintiisa hooyadii oo galaasheeda ku tukanaysa ku dhibaya markaabaa salaadda khafiifiya buu rasuulku yidhi ajiib salaada taraawiixda laba habeen buu jamaca tujiyaa la yidhi habeenkii saddexaad he uu ka booday wuxuu u daayay taraawiix inuu habeenkii saddexaad uu tujiyay ummadda wuxuu nebigu u daayay baa la yidhi in lagu farad yeelo ummaddiisa daadna maaragtaane ummaddu ay kari weydo lagu cuquubo taasuu ka baqay rasuulkeena naxariis badan ku salli rasuulkeena masaajid buu soo galay habeen habeenada ka a qaybta dumarku ay ku tukadaan u isku muuqday miskiidka ragguna intan horay lahaayeen ubadkuna dhexday lahaayeen haweenkuna maaragtaane way safafka dambey xaggaa dambe ku tukaneen waa u muuqanayn majmaca markaa buu arkay xadhig laba udub dhexdooda ku xidhan markaabuu xadhiggii arkay xadhiggan ayaa xidhay oo maxaa meesha ku xidhay zaynabaa xidhata oo maxay u xidhatay buu nebigu yidhi salaata leylka habeenka markay ku daashay qabsataa baa laga yidhi markaa nebigu xadhiggii uu gooyey wuxuu ihi camalka aad samaynaysaan ee khayrka malaa'igta ajarka inii qoraysa kama daalayso ilaa inikoo camalka qabashadiisa ka daala mooyaan habeenkaad nashaadka tihiinna buu nebigu yihi tukadoo cibaadaysta habeenkaad daalantiina iska seexda buu rasuulku yihi waa salaada sunnaha naxariis badan sal sala allahu alayh wasalam wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin xasan iyo xuseen buu maalin la ciyaarayay markaasay de reer baadiyaha nabiga yimid oo acraabiya oo yidhi ciyaalkaada ma dhunkataa ha ha u dhunka waayo waa ubadkaygii wallahi inu toban wiil baan dhalo weli midna kama dhunkan buu yidhi markaabuu buu nabigu dee maxaan kuu sameeyaa haddii ilaahay qalbigaagu u naxariistii ka siiyey man laa yarxam laa yurxam kaan naxariisan looma naxariista buu rasuulku yidhi haddaad ilmahaaga u naxariisan weyday adna ilaahay ku naxariisan maayo meesha naxariista laga soo bilaabaana waa aqalka meesha dhaqanka wanaagsan la tusa ee in la tusa u xaqlana waa reerkaagii uga u akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa waina khiyaarakum waina khiyaarukum khiyaarukum liahlii wa ana khayrukum liahlii buu rasuulku yidhi kuwiina iniigu iimaanka fiican ee iniigu iimaanka kaamil kale ee iimaankoogu uu dhammaystirmay buu nebigu yidhi waa kuwa dabeecadda wanaagsanna buu rasuulku yidhi ma odhan nebi waa kuwa salaada wanaagsan leh ma odhan waa kuwa soonka badan leh ma odhan waa kuwa oqoonta badan leh ma odhan waa kuwa wacdiga badan leh waxau nebigu yidhi kuwiina iniigu iimaanka kaamilka leh ee iimaankoogu dhammaystirmay waa kuwa inigu dabeecadda wanaagsan waxaa kaloo inigu khayr badan buu nebigu yidhi ragga reerahooga u khayr badan anaana reerkayga u khayr badan buu rasuulku yidhi inaad khayr leedahay akhlaaq wanaagsan leedahay dulqaad badan aad leedahay naxariis aad leedahay dhibrin aad leedahay cidda u horraysa ka markhaati kacaysa waa inay noqdo reerkaada afarta oday ee miskiintii aad isku barateen inay dabeecad wanaag kuu sheegaan waa suuragal laakiin islaanta soddon sano aan la noolay inay tidhahdaan ninkaygu waa weli ilaahay waa nin dabeecad wanaagsan xaqayagii uu ilaaliyey xaqa ubadkana uu ilaaliyaa xaqa jaarka uu ilaaliyaa xaqa qaraabada uu ilaaliyaa ma sahlan laakiin jamaacadda miskiidka aad isku taqaanaan inay kugu sheegaan ninkaasi waa nin cibaado badan waa nin isniintii khamiista sooma waa nin miskiidka nooga soo horreeya waa nin masaakiinta siiya waa nin ummaddu ay ka nabad gashay inay ku yidhaahdaan way fududahay waayo iyaka maalinta saacad baad wada joogtaan laakiin iyaa ku yaqaana dabeecaddaada dhabta islaanta soddonka sano aqalka aad ku wada noolaydeen taasaa dabeecaddaada dhulta taqaan sidaa maaha de nin sheekhaa beri qisan muuga sheekeeyey wuxuu yidhi nin caalima oo ardaydu aada u jeclaayeen xerta aada u jeclay iska daa xerteen mujtamac oo dhan ba aada u jeclaa akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyey taqwad baa ilaahay siiyey cilmi baa ilaahay siiyey alla ka cabsi baa ilaahay siiyey laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyey islaam kulul oo dabiicad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo masalladuu ku tukanayay inuu qaato looma ogolo aqalka markuu galana islaantaa ku shaqaysata dheri karin biyuhu dhaamin dabkuu shidi iyada dhan cuntada siisiin markaasay odhanaysaa magaaladu sheekh bay kuu haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahe ii khidme bay odhan hadal ka keeni maayo uu khidmayn uu khidmeeyaa uuna ma hadlo ma sheekeeyo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa la yidhi markii dambe waxay ku tidhi anu haddee waan daalay xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaami ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahoy astur ilaa haddii la ogaado sheekhi xaabo guraaya oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysateen inkaarqabtadan waa maxay sheekha dirata waa la habaari habaarkaa ku dhici taabuu markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta adi xaaska aad iiga dhigtay umulciyaalka ilaah waha igu hoojina maanta igu astur magaaladii buu ka baxay ardaydii buu hi muraad yar baan leehay iska hadha buuh marka xaabadiibuu soo guraya dhul cid buu tagay xaabadiibuu soo guray meel buu ku ururiyey biyihii buu dhaamiyey ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaayo ummadda kale ilaali u yimi libaax socdo unbaa u yimid oo hor fadhiistaa la yidhi sheekay xaabadiiyo quryihii buu saaray libaaxii biyihiina dhinac kale u ka soo saaray magaaladiibu la soo maray sheekhiiu libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo la waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisi daahirtaa la yidhi albaabkiibuu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sida ilaah inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa haygu soo gelin dibadiibuu marka libaaxii joojistay halkiibuu kaga dhaadhiciyay xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaabay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rarteen ayaa kugu caawiyey ka tiri nabiga ku salliya ina kayda kunna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda waa way arkaysaa indhaheega ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca dalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay dameer fool xumaaba wata maanta xaggeed ka keenta iska aamuseen marka muddo yar kadib islaantii islaantii baa ka dhimatay sheekii maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii iyo magaaladii baa isku tegey waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamid a ah, waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasa haye aqalkiibaa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiiyo wuxuu soo rari doonaa iyo maaragtaanay libaaxii baa biyaha iyo ku kuu keeni doona dee markaabata sheekh xaabadii iyo biyahi way naga dhamaadeen markaasuu hi dhib male dhib male dib male iska fadhi insha alla ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii uu tegayey buu tegey libaaxii ma iman de markaas isagii baa marka ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaas magaaladii la soo dhex waran inkaar qabtada sheeka aan u dhisnay ee sheekha rartay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina mey baa lagu yidhi wuxuu uhi libaaxii islaantii horaa iska lahayd buu nabiga ku salliya akhlaaqda allah ayna siiya innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqla inay arkaan waa dadke waa dadka guriga jooga caaisha radi allaahu canha baa nebiga la weydiiyo o lagu yidhi nebiga akhlaaqdiisa ka waran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nebigu karkaran jiray tidhi kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tulani jiray neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tidhi laakiin salaadu hadday gaadhay tidhi caaisha nebigu salaad wuu soo bixi jiray bay tidhi baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku yidhahda iyo hablihiisa aabba ah, bal maanta nasta anaa dheriga inii karana muu jiraa aniga maanta dheri igu daaya ma dhici karto waxaaban u aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqonoo islaamtu ay ka adag tahay buu yahay akhlaaqda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeye ka markhaati kacay akhlaaq wanaaggiisa ay ahayn xaasaskiisii xaasaskii rasuulkeenna ow naxariis badnaa ow dhibrin badnaa marka qiyamkaa wanaagsan buu nabigu mujtamac la dhex marayay mujtamaca reer madiina wala fiirso inan dhalinyara ka kacay miskiidka dhexdeeda gacantuu taagay yaa rasuul allah he ani zinada ha lai fasaxa buuri ma dayn karaye inaa lilah war maxa markaabuu nabigu ii daayay soo dhawow walaala ma kula dhasheen haa wayla dhasheen gabdha walaalahay wayla dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raalli tahay markaasuu may waan ku dul buu yidhi habaryar ma leedahay haa waan leehay habaryaraha in waxaa loola taga ma jecesha aad doonaysa inaan kuu fasaxo may waan ku dhiman buu yidhi dhimashaan ka aqaana marka aad tidhi ii fasax zinada kaba soo qaad haddii zinadii laguu fasaxo ta aad ka zinaysan raggaa halkaa fadhiya unbay ama walaal ugu toosan tahay ama eeddo ugu toosan tahay ama habryar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaantaa raalli aad ugala ahayn ayaguna xaasaskoodii iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaantaa loola tago iyakuna raalli kalama aba ku yidhi rasuulku markaa yaa rasuul la haddaba ii ducee markaabuu nabigu yihi soo dhowow halkaa buu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaanta uu ku haminayo ka masax farjigiisana ilaali dembigiisana ilaahu dhaaf buu rasuulku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin acraabi nin reer baadiya ayaa masaajidka dhinacaa dambe intuu istaagu kaadidiisii miskiidka cawrada intuu la soo baxay buu ku kaadiyey markaabay saaxaabadu ku yaaceen markaa buu nebigu yihi dacuuhu dhaafa buu nebigu yihi daaya daaya buu nebigu yihi kaadida ha ku kala goynine meeshuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba buu nebigu yidhi isagana iigu yeedha buu rasuulku yidhi nin acraabiyu reer baadiyaa oo magaalada madiina ku cusub oo lacalla laga yaaba inuu u yimid diinta islaamka inuu barto oo xishood weli aanan qalbigiisa xishoodku gelin iimaanku weli qalbigiisa uusan gelin diinta islaamka weli aan waxba ka garanayn waa masjidkii nebi maxamed cawradiisii kula soo dhex baxay kaadina ku tallaajiyey masjidka dhexdeeda ayuu nebigu saxaabadii ku leeyahay dhaafo daaya isagana aniga iigu yeedha meeshuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba markaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halkani waa masaajid weeyaan waa meel loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo keliya bas waa meel daahira salaaddaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu dhex akhristaa ilaahay baa lagu dhex xasuustaa iyakiina wuxuu ku amray halkii uu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba innamaa bucidtum muyasiriina walam tubcatuu mucasiriin baa nebigu yidhi ummaddaydiyey asxaabtaydiiyey waxaa ilaahay adduunyada u inii keenay inaad ummadda xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan ilaahay adduunyada iniima keenin buu rasuulku yidhi bashiruu walaa tunafiruu yasiruu walaa tucasiruu bashiruu war ummadda khayrka u bishaareeya buu nebigu leeyahay walaa tunafiruu ummadda khayrka ha ka farxinina ummadda naxariista ilaahay ha ka quusin ummadda infiraar ha ku ridin ummadda khayrka u bishaareeyo waxaad tidhaahdaa khayr baa inoo soo socdaa zamankani waa zamankii islaamku soo noolaanayey waa zamankii saxwadda islaamigu ay soconaysay qof diinlaa la doonayaa qof diin yaqaanaa loo baahan yahay qof dadnimo leh ayaa iman doona in talada ummadda loo dhiibto cid walba ummadda hoggaan u qabani maayo ummaddani waxay qaa'id ka dhigani doontaa ummad ummaddeeda taqaanoo qiimo leh oo ilaahay rasuulkiisa taqaanaa bashaaree ummadda khayrka u bishaaree waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa xanuunkan la sheegayo may ilaahay baan haysannaa ducadaa ilaahay noo aqbalayaa sadaqadaa bixinaynaa ilaahay nagaga qaadayaa ducafaa masaakiina baan nahay ilaahaynu dayici maayo ummadda khayrkaa loo bishaareeyaa ummadda wax ka nixiya looma sheego ummadda rasuulka yasiruu wala walaa tucasiruu fudaydiya buu nebigu leeyahay haddaad wax sheeg ummadda u fudaydi haddii tale ummadeed lagu dhiibo talada ummadda u dhibri buu nebigu yidhi walaa tucasiruu ha ku adkeen ummadda talada ninka ummadayda amar ilaahay ninka ummadayda talo u qabta ee u fudaydiyana ilaahu u fudaydi buu nebigu yidhi ka ku adkayana ilaahu ku adkay buu isaga yidhi mas uuliinta zamankan imaa habaar baa ku dhacaaya imaa ducadii nebiga u soconaysa ogow hadday talada ummadda ay adkeeyaanna ilaahay waa ku adkayn iyo kana hadday talada ummadda dabciyaanna ilaahay iyakana nolosha waa u dabcinaya mas-uuliyadda ilahay u dabcinaya ilaahay baa garabkooga galaya wa ilaa haddii kale ilahay garabkoogu ka baxaya iyakana marka darii dariiqad buu nebigu noo jeexay dariiqat lxayaat la yidhahdo saad u noolaan lahayd buu nebigu kuu jeexay waddadeedii marka meel kale ha u leexan ayuha almuslim soo noqo ilaahay u soo noqo diintiisa wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu waa kaa jidkii toosnaya soo raaca la leeyahay toosan yahay waxwey cad ma le ilaahay baa raalli kaaga noqon oo nebigiisaa raalli kaaga noqon oo islaamnimada kolkaas sideeda aada u qaadato noloshaada adduunyadaiyo taakhira ku wada hagaaga diintu nolosha way fudaydin lidaalika nebigu calayhi isalaatu wasalaam shaksi wuxuu ahaa diinta islaamka isaga lagaga daynaye buu ahaa markaasuu nabigu noola yimid akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan dulqaad badan sabir badan adkaysi badan naxariis badan dhibrin badan iska dhex socday dadka ula la cunayey iyaga fadhiisanayay la fadhiisanayey uu la safraayey uu la kii u yimaada ee la hadla hadduu ka sii jeedo qofku nebigu qoorta ma qalluucin jirin baa la yidhi uu sii wada jeesanayay hadduu nebiga qof gacan qaado qofka oo sii daaya mooyaane nebigu ma sii daynayn baa la yidhi hadduu dad meel fadhiya nebigu u yimaado assalaamu calaykum yidhaahdo saddex jeer buu nebigu salaanta ku celinaayo assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah saddex jeer kelmad hadduu ummadda u sheegayo saddex jeer buu nebigu kelmadda ugu celin jiray si hadalka ummadda ay u fahamtay qalbigooga u galo markaasuu diintii islaamka oo dhan buu nebigu yihi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluhaa ka nahaarihaa laa yasiiqu canha ilaa haalik dabaqad kastoo ummadda aad ugu jirtaa saaad u dhaqmi lahayd shareecadda islaamku way kuu caddaysay raacun bas taajirkii siduu tijaaradiisa u qaban lahaa way ku taallaa shareecaddeena mas-uulkii siduu ummadda xilkayga u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa aabbuhu xilka reerka siduu u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa ninka dhallinyarada labada waale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa jaarku jaarka kale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa xaasku ninkeeda siday ula dhaqmi lahayd shareecaddu way noo sheegtay qofka saacad aada wada safarteen saacadda aada la safarteen walaalkaa aad ula dhaqmi lahayd diintu way kuu sheegtay diin dhamaystiran maxaa layna siiyey diin dhamaystiran say diinta nolosheenna ku iman bay culimmadu leeyihiin waa inaan diinta ka shaqayna waa inaan diinta beernaa khayrka waa la beeraa waa laga shaqeeyaa maal lagu bixiyaa wakti lagu bixiyaa dhaqaalo lagu bixiyaa fikir lagu bixiyaa la qayliyaa oon la aamusin hadaad qaylido waa lagu iman haddaad aamustase waa laga aamusa aydu dabeecaddooda habeenka way ciyaa soo jeed mise way seexdaa ya soo jeed aydii isku timi day way tashadeen waxay idhahdeen anihu dadka o dhan habeenkii khalqiga o dhan habeenka waa jiifsadaane way jiiftaan oo xayawaankii xoolihii wax o dhan way hooyanayaane innaka maxaa ina wareeji waree wareejiye waata ayad habeenka way wareegtaan soomada salaada fajr markaan ka baxnay seexdaan baa la yidhi habeenka o dhan bay qaylayaan xaggan u kaciy xaggan u kaciy xaggan u kaciy waxay ku tashadeen ba la yidhi khalqigaa inay wax la qabaan ay wax la wadaagaano oo habeenkiina iska seexdaan tuug baa markaa ogaatay ayadii inay seexatay tuugti baa magaalada usoo dhacday ila ayagu habeenkii muxuu sheegaa tuugtuu sheegaa tuug walba aqalku ku hagaagay ba wax ka dhacay baa la yidhi tuug baa markaa ku soo hagaagay wuxuus yidhi kuwan waa fuqaraa waa masaakiin aqalkoog wax ma dhex yaalle urgiga urgacan yar waa madow dhulku mana arkaayo kiishka ku rido ay yaroo yaroo markaa meesha fadhiyo dee aamusaa lagu suureeyey mugta aydii maxay ku suuraysa halna seexda lagu suureeyey aygiibu ku rita kiishkaa la yidhi bannaankay ula t ula baxeen nin walow bal xalay aydiibu ilaahay naga jiifiye bal waxaa la shay badka soo dhig mid lacag mid dahab mid dhar mid mid baa yidhi anigu aqal yaroo dad ducafaayo masaakiin aan ku hagaago org org urgac yar ma ka soo helin kiishkii waxaa kaga soo baxay ay yar soo tacab khasaar maaha uu xanaaqay war waan tacab khasaaray waan tacab khasaaray lug iyo gacan buu ka jebiyey aygii waa abaalkaa buu waal aygiioo lug jaban oo gacan jaban ayaa aydii u yimid oo yidhi habeen hore la gaadhay ha laga noqdo buui nabiga kusalliya oo maxaa looga noqon baa la yidhi o wuxuu yidhi qaylada habeenkii aan qaylaynay annakana dan ahayd ummaddana dan u ahayd ismac ayuha almuslim wallaahi wallaahi xaqa ninka ka aamusa buu nebigu yihi waa shaydaan afla buu rasuulku yidhi baatilkaa maanta meel walba ka muuqda haddaana ducaad noqon in lam takun daaciyan fatakunu madcuwan haddaad addi ummadda khayrka ugu yeedhin adaa ummad adaa sharka lagugu yeedhiyo ugu inaan yeedhnaan loo baahan yahay qaylaan ku nabadgalaynaa haddaad aamustay simiya haddaad aamusto adigana waa laga aamusi maalinba maalinta ka dambaysana ummadda khayrka wada way yaraan doontaa ogaada marka inaan dacwadda u kacno qayladu waa dacwadda weeyaan oo shaqada diinta culammada keliya aanan ku dayne caamadeenna culamadeenna dhallinyaradeenna odayadeenna tujaarteenna fuqaradeenna shaqaalaheenna madaxdeenna mijaheenna diinta dadaalkeegana aan gacmahaas ku qabsanno niyooda insha allah insha allah dhahda or ayaa niyooda bal gacantaa taago inuu shaqaalo diinadoo la aqbalo ilaahay ka dhigo allah inaga dhigo allah inaga dhigo soo diyaar diyaargarooba inagu khamiista boosaasaan u soconnaa ijtimaacii boosaasa khamiista dhici doona afar afar bilood iyo afartan jamaacado badan baan rajayna inay ka baxo laa boqol jamaaco dee ininkuna caasimadii waxaad tihiin waddankee soo diyaar diyaargarooba jamaacada keena insha allah waad aamusteene